bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi وasxaabihi ajmaciin ama bacdu waa dersigii labaad ee kitaabkii tafsir الnaasik baxkaami اlmanaasik lisheykh اlcalaamة cabdilmuxsin ibn xamed alcabaad raximah اllahu tacaala <clears throat> ee axkaamta xajka iyo cumrada ku saabsanaa qaala shaykhu xafidahu اllah aadaabu waakhlaaqu aadaab waakhlaaq yakuunu calayha annaasiku fii xajihi wa cumratih aadaab iyo akhlaaq ee qofka xajka ee cumrada gudanaya inuu ahaado la rabo xajkiisa iyo cumradiisa dhexdiisa inuu ku sugnaado la rabo ayuu ka bilaabayaa ahamu maa yajibu waxa waajibayo kan ugu muhiimsan an yakuuna calayhi inuu ahaado korkiisa annaasiku midka acmaasha xajka ee cumrada gudanaya fii xajihi xajkiisa dhexdiisa iyo cumratihi inuu ku ahaado la rabaa an yukhlisa camalahu waaye ikhlaasu camalihi camalkiisa inuu barax tiro lilaahi alla uu barax tiro shayga ugu muhiimsan waa camalkiisa barax tiriddiisa inuu ilaahay u gooni yeelo cid kale uuna waxba uga rabin xaaji ha lagu dhaho iyo yacnii ninkii hebel ah waa soo xajiyey iyo meesha <clears throat> waxyaabo sidaas oo kalea inaan u yeelin wa an yaslama inuu ka nabad galo wasalaamatuhu waaye waxyaabaha ugu waajibayo kan waxyaabaha ugu muhiimsan inuu ka nabad galo min ariyaai istutus iyo wasumcati ismaqashiin liyadfara si uu ugu guuleysto biljri ajir iyo wathawaabi iyo abaalmarin fii xajihi wa cumratihi xajkiisa iyo cumradiisa dhexdeeda fa fii saxiixi muslimi waxaa ku sugan saxiixu muslimka can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l slem qaala allahu tabaaraka wa tacaala alla wuxuu yidhi ana agna ashurakaai can ishirki ana anigu agna ashurakaa'i mid deeqtoon ayaan ahay cani shirki shirko ka deeqtoon wax wadaajin dad loogu wax loogu dhex daro mid ka deeqtoonaan ahay afcalu tafdiil ma laga laqbeynayo waxaa laga afcalu tafdiil oo laysa calaa baabihi man camila camalan camal qofkii sameeyo ashraka fiihi oo wadaajiyey camalkaa dhexdiisa maci aniga la jirkayga kayrii keyrkay oo ila wadaajiyo wax ugu daray taragtuhu waan ka tegaa washirkahu isaga iyo wadaajintiisaba marka waa in camalka ilaahay keliya loo khaalis yeelo loo barax cid kale aan wax loogu darin ayb meeshaan marka de shirkigii weynaa iyo kii yaraaba waa isla soo gelayaan shirku iraadaat camalkan adiga maxaa ka dooneysaa adduunye maa ka rabtaa manfaco miyaad ka raadine kale ma waxaad yani hebel ha ku arka miyaad is leedahay shirki asqara aad baa waciid isaga laftiisa ugu soo arooray camalka uu la xiriirsado shirkiga asqarkana waa buriya camalkaasuu burinaa diinta loogama baxo ashirkul akbar laakiin hadduu kaa dhaco shirki weyn wax ku ansaxayaba ma leh <clears throat> haddii aadan ilaahay iyo rasuulka kale aqoonin alla muxuu leeyahay xaqiisu waa maxay rasuulka xaqiisa waa maxay haddii aadan kala garanin de markaasi waxay tahay waxa aad ku dhex jirtaaba waa shirki akbar ah waayo ilaahay xaqulcibaada isagaale rasuulkana mutaabac uu leeyahy waa inay ku kala saaran tahay wa fii sunan ibni maajah waxaa ku sugan biisnaadin fiihi dacfun isnaad ou dacfi ku jiro can anasin radia allahu canhu ana nabiya sal l slama qaala fii xajatihi xajkiisa dhexdiisa wuxuu ku yidhi allaahuma yaa allahu allow xajatan waxaan xajinayaa xaj laa riyaaa fiiha istutus dhexdeeda uunan ahayn walaa sumcatan walaa sumcata ismaqashiinna dhexdeeda aan ahayn waqad awrada shaykhu اlalbaaniyu raximahu اllahu wuxuu xadiidkan kusoo arooriyey fi silsilati اsaxiixati <clears throat> silsilati alaxaadiid asaxiixa ee uu leeyahay sheekha sheekh alalbani ayuu kusoo arooriyey ma ayuu soo arooriyey yacdiduhu xoojinayo <clears throat> wayakuunu bihi ou ku noqonayo xasanan ligayrihi ou ku noqonayo xasanun ligayrihi <clears throat> marka yani xadiidka marka duruqdiisa iyo waxyaabaha la jamciyo xasan inuu noqdo ayaa ayaa dhacayso <coughs> saa ayaa dhici karto shayga labaad an yajtahida alxaaju xaajiga inuu ku dadaalo fii macrifati axkaami alxaji waalcumrati axkaamta xajka iyo cumrada garashadeeda waa inuu ku dadaalo liyu'adiyahumaa si uu u guto labadaa calaa basiiratin aragti korkeed soo og macnaha ogaal korkiisa soo ugu guto yaqiin fayaqtanii wuxuu yacnii haysanayaa mansakan kitaab laga ururiyey xajka iyo cumrada axkaamtooda fii daalika kaagaas ku saabsan iqtinaa waxaa la yidhaha wax markaad kaydsato ood gadato ama aad meel qaadato ood meel dhigato waa shayga aad meel dhiganayso ama aada gadanayso waa shay muhim ku ah marka waa inuu marka sidaa yeelaa fayaqtaniya mansakan fii dalika u qaato wa min anfaci maa yaqtaniihi waxa uu qaadanayo ama uu kaydsanayo midka ugu anfac badanna waxaa ka mid a ah mansaku shaykhinaa sheekheenna kitaabkiisa ashaykhi cabdilcaziiz bni baaz raximah اllah alladii taqadama uu soo hormaray atanwiihu bihi qariiban yani aada markaa yacnii in <clears throat> u muujintiisa aada loo muujiyay ay soo hormartay wa an yas'ala ahla alcilmi ahlucilmiga inuu su-aalo can ishayi shayga qabla ficlihi intuunan samaynin ka hor xataa laa yaqaca fi lkhata si uunan ugu dhicin gef weliba qofka waxaa laga rabaa mararka qaar baad gef xagga fahamka ka imaanayaa jiro waa inuu iska ilaaliyo si aanu fahamkiisa gef uga imaanin waa inuu ku dadaalo inuu culimada wax su-aalo saddex ta saddexaad an yaxrisa waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mida inuu ku dadaalo <coughs> fii safarihi safarkiisa lilxaji oo u safraayo calaa suxbati alakhyaar dad akhyaar oo khayr laho wanaagsan la saaxiibidooda aladiina kuwaas oo yastafiidu minhum ou ka kororsanayo u ka faa'iideysanayo cilman wa adaban cilmi iyo aadaab labadaba dad cilmi iyo aadaab uu ka faa'iideysanayo inuu raaco fa fii saxiixay albukhaariyi wa muslimin waxaa ku sugan can abi muusa alashcariyi can nabiy radia allahu canhu can الnabiy sal l slama qaal mathalu ljaliisi الsaalixi qofka wanaagsan midka la fadhiyo saaxiibka la ah tusaalihiisa wasuu'i iyo midka xun kan la fadhiyo saaxiibka la ah tusaalihiisa ka xaamili lmiski barafuun mid xambaarsan oo wato oo kale iyo wanaafikhi lkiiri iyo mid buufana afuufayo alxanla ah oo bir alxamayo ama bahalkan suujinada lagu afuufo mid wato fa xaamilulmiski midka barafuunka wataa imaa an yuxdiyaka imaa inuu ku siiyo wa imaa an tabtaaca minhu inaad ka iibsatid wa imaa an tajida minhu riixan dayiba ama inaad ka hesho ood ka dareento intaad la joogtid aad ka hesho caraf wanaagsan lkiiri buufanaha midka afuufayana ama alxanka midka wax alxamayo dabaaburada ay ka baxayaan iyo dabka qiiqa iyo suujinada imaa an yuxriqa hiyaabaka inuu dharkaaga gubo wa imaa an tajida ama inaad ka hesho agtiisa riixan ur muntina urayso khabiihatan aada u xun riixan khabiiha marka saaxiib wanaagsan xajka u raac oo adiga kuu qaado dhanka cilmiga iyo aadaabta tan afaraad an yakuuna macahu inuu ahaado maciisa fii safarihi safarkiisa dhexdiisa maa yaxtaaju ileyhi wuxuu u baahan yahay oo min almaali maal ah xataa laa yaxtaaja si uunan ugu baahanin ilaa maa cinda annaas ilaa aanu ugu baahanin wax dadka agtooda ahaaday barya lama rabo wixii adiga aada ehel dad haddaad leedahayna inaa uga tagto wax ku filan hadii nafaqadoodu daday waajibka ugu tahay ay jirto Eh, haddii kalena eh, adiga waxa aada qaadanaysana inay noqdaan wax ku deeqi karo dahaaban wa iyaaban bixitaan iyo noqosho labadaba iyo intaad meelaha joogtid waqad qaala sala اllahu calayhi wasalam wuxuu yihi nebiga sal l slam waman yastacfif qofkii isdhowro oo dadka xoolahooda iyo ka dhowrsado sharafkiisa dhowrto yucifahu llaahu ilaahay ka yeelee mid dhowrsan waman ystagni qofkii dadka ka maarmo oo xoolaha dadka ka maarmaa yugnihi illaahu ilaahay hani ka yeele yacnii qofkii hani iska dhigoo nafsadiisa qalbigiisa hina yani qofkii qalbigiisa haninimo geliyaan ujeedaa yugnihi illaahu ilaahay deeqee oo marka wuxuu ka yeelaa mid waxa uu haysta ku filan rawaahu lbukhaariyu wa muslimu min xadiidi abi saciidin alkhudriyi aayaddana waa lagu fasiraayo watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwaa sahay qaata waa lays amray marka aayadda weliba waxay kusoo degtay reer yaman dad abaa sahay la-aan soo bixi jiray markaasay dhihi jireen naxnu lmutawakiluun annaga dad ilaahay tala saaranayaan nahay aayaddaa soo degtay marka war sahay qaato sababta la imaadaa la yidhi markaasaa la baraarujiyey haddana sahay la qaataa middan waa xisiye midda macnowgee taqwada alle ku dadaala midda aakhira loo qaadanayo ama alla taqwada waxaa lagu fasiraa mid su-aal looga gaashaamanayo dadka baryadooda meeshaas marka waxaa kaloo u baahan la baraarujiyaa alimaamu nawowina idaax uu ku baraarujiyaa qofka dad inuu wax ku darsado inuu iska ilaaliyo waxaa fiican inaanu dad wax ku darsanin haddii aynan duruuf u keeneynin waayo markaad dad wax ku darsato tabiica iyo wax in laysu raacdo iyo inaad wax ka badan wax ka badsatood marka raashinka iyo wixii la keena inaad ka badan cuntaa laga yaabaa ninna inuu waxyarba iska cunaba waxyaaba badanoo marka waxaa iska imaan kara isjiid jiid waxaagi inay gaar kuu noqdaan ayaa aada u wanaagsan shan an yataxallaa inuu isku qurxiyo bilakhlaaq alkariimati akhlaaqda wanaagsan wa yucaamila hayrahu heyrkiina inuu la mucaamaloodo mucaamalatan xasana mucaamalo wanaagsan inuu kula dhaqmo habdhaqan wanaagsan oo ma marka halkan eerboorka laga bilaababa qaylo in lagu bilaabo innaga dadkeenna waxay yaqaanaan eerboorka marka la tagaba waxaa bilaabay bilaabmaysa boorsadaada iga celi iyo iga tuur iyo yacni isdardar iyo isciriirin iyo cay marka dambena oo diyaaraddii marka sidaa lagu fuulo dadka waayeelka akhlaaq wanaagsan in lagula dhaqmo la garab qabto oo aan iyaga la dardarin ee dadka laxaadkoodu ama addimadooda ama yacni xoogoodu uu daciifka yahay in la tabantaabiyo oo maaha in lagu dul istaago laga boodo ma aha dadka qaarkood qof waa yeelow wadaa qof kaloo waa yeelow dardara marka inaad adiga dhib dhib ku zuulisaa sax ma aha inaad dhib la timaado si aad adiga waayeelkaaga ugu ixsaan fasho maya dadku marka in wanaag lagu dhaqmo walaalow iyo walaalay sidaas inay noqoto yaa muhim ah oo la rabaa waqad qaala sala allahu عalayhi wasalam wuxuu yihi nabiga sal ittaqi itaqi اllaha maa kunta alla ka cabso meel allaale meeshaad ahaato waatbic sayi'ata alxasanata xumidana wanaag raaci tamxuhaa way tirtiraysaaye haddii xumaan kaa dhacdo wanaag ka dambaysii wa khaaliqi innaasa dadkana kula dhaqan bikhuluqin xasan habdhaqan wanaagsan dabeecad fiican rawaahu tirmidiyu biisnaadin xasan min xadiidi abi der dabciga wanaagsanna waxaa ka mida kaful adaa dhibkaaga inaad dadka ka ceshato oo aadan af iyo adin ku dhibin dadka ayb waxaa ka mid ah sabar la-aanta lafteeda meeshii markii la tago dadka dadka wado ama dadka u khidmeeyo waxa ka qaataan ama yaanay ka qaadanin kuwa wax ka qaataan waa inay u dadaalaan dadka hab wanaagsan kula dhaqmaan dadkuna inay fawdada iyo qaylada iyo buuqa iska dhaafaan oo ay sugaan oo dad isdhegeysanayo ay noqdaan oo ay sabar ku dhaqmaan ayb waayo meesha ummado fara badan baa isugu imaanayo rawaahu tirmidiyu biisnaadi xasan min xadiidi abi darin radia allahu canhu fi saxiix muslim waxaa ku sugan min xadiidi cabdillahi bni camr bni alcaas radia allaahu canhuma marfuucan wa fiihi waxaa ku jiro faman axaba qofkii jeclaysto an yusaxsaxa can innaar naarta in laga fogeeyo wayudkhala aljanna jannada la geliyo falta'tihi maniyatuhu geeridiisa ha u timaado wahuwa yu'minu billahi walyowmi alaakhir isagoo alle aakhira rumaynayo waliya'ti ila annaas dadkana ha ula yimaado alladii yuxibu an yu'taa ilayhi kou jecel yahay in loola imaado isaga walmacnaa an yucaamila annaasa dadka inuu kula dhaqmo maa bimidli maa yuxibu wuxuu jecel yahay oo kale an yucaamiluuhu bihi inay isaga kula dhaqmaan lix an yashtagila bidikri inuu ku shuqloomo dikri iyo waducaa'i duco walistikfaari dembi dhaaf dalab wayaxfada lisaanahu carabkiisa uu ilaaliyo ilaa min alkalaami bilkhayr khayr inuu ku hadlo maahan hadal khayr ugu hadlaya maahani wayushgila waqtahu waqtigiisa inuu shuqliyo fii ma kii dhexdiisa uu ku shuqliyo yacuudu calayhi ugu soo noqonaya isaga bilcaaqibati alxamiidati cirib la mahadiyo oo wanaagsan fi dunya walaakhira adduun iyo aakhiro waqad qaala sal اllahu عalayhi waslm nebiguna wuxuu yidhi man kaana yuminu biاllahi walyowmi اlaakhir qofkii allay aakhire rumaynayo falyaqul khayra aw liyasmut khayr ha sheego ama ha iska aamuso rawaahu wa muslim min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu waqaala slى اllahu عalayhi waslm nebigu wuxuu yidhi nicmataani laba nicmo maqbuulun fiihimaa kathiiru min annaas waa mid lagu dagay oo yacnii waa ag taallaa mana ku baraarugsana kathiirun in badan oo min annaasi dadka dhexdooda kuma baraarugsana asixatu waalfaraaq labadaa nicmo waa caafimaadka iyo firaaqada ka faa'iideysa marka caafimaadkaaga iyo firaaqadaada rawaahu lbukhaariyu min xadiidi bni cabaasin radia allaahu canhuma toddobo an yaxdara inuu ka digtoonaado iidaa'a hayrihi geyrkiis inuu dhibo biqowlin inuu ku dhibo hadal ow ficlin ama ficil liqowlihi sal l slam almuslimu muslimku man salima almuslimuuna min lisaanihi wa wayadihi waa qofkii ka nabadgalay ee dadka muslimiinta ay ka nabadgaleen carabkiisa iyo gacantiisa rawaahu lbukhaariyu wa muslim wayaxdara wa an yaxdara inuu ka digtoonaado ayada noqde idaaa geyrihi geyrkiis inuu dhibo muxuu ku dhibaa biraa'ixati dukhaan sigaarka urkiisa alkhabiihati ee xun idaa kaana haddii uu yahay qad ubtuliya mid lagu imtixaanay bishurbihi cabidiisa bal yajibu caleyhi waxaaba ku waajibay an yatruka shurbahu inuu ka tago cabidiisa wayatuuba ila allahi caza wajal alla uga noqdo min dalika kaagaas lianna fiihi maxaa yeele waxaa ku sugan idraaran dhibid idraar dhib bisixati caafimaadka uu dhibo iyo waidaacatan lilmaali iyo maal dayacaad sheikhu wuxuu gaar ugu soo qaadaa waxay tahay waaqica meesha wuxuu yahay dad waxaad arkaysaa masjidulxaraamkii ku dhex cabayay sigaarka saaxaadka masaajidka ila masaajidkay ka mid yihiin oo dadka saa ugu buufinaya carafo kuwa ku dhex cabayo mino kuwa ku dhex cabayo musdelifa habeenkeeda kuwa ku dhex cabayo dadkii dhibaayo waa beli waa balaaye marka caam noqotay waay saasuu sheekhu uga digaa marka wayenbagii lilmuslimi qofka muslimkaa waxaa u haboon an yaxrisa inuu ku dadaalo cala alityaani bihadihi alakhlaaqi akhlaaqdan inuu la yimaado waalaadaabi alxasanati iyo aadaab wanaagsan fii axwaalihi kullihaa xaaladihiisoo dhan wayataakada inuu adkeeyo dalika kaaga inuu ku adkeeyo haboon fii safarihi safarkiisa dhexdiisa ila alxaji waalcumrati xajka iyo cumrada uu u safraayo waxaa kaloo aada muhim u ah ayaan isleeyahay inay dadku sii ogaadaanna muhim ay tahay safarkaagu muxuu yahay yani adiga xaggeed u socotaa markaa dal fog meel fog yaad ka ayaan ka tegaynaa xaj iyo cumraan rabnaa maxaan u soconnaa innaga sideenna safarkeennaas yacni ulajeeddadiisu waa maxay ulajeedada aan safarka u gelaynaa waxay tahay inaan ilaahay ku soo caabudno meeshaas uu nooga yeeray uu nagu waajib yeelay cumrigeeniiba mar haddaan awoodno waa alqasdu ilaa beyt illaahi alxaraam xaggee u socotaa haddii lagu yidhaah kacbadii baan u socdaa inaan ilaahay ku soo caabudo saasaad leedahay nacam oo aan soo guto rukniga arkaanta xajka rukni ka mida oo alxaju ilaa beyt illaahi alxaraam ah arkaanta islaamka wax weyn waayo rukni ka mida waayo xajka meeshaas marka waxaan u adkeynayaa waxay tahay dadka qaar waxaan isleeyahay si uu xaj uga ansaxayaaba maba amaynanba jirinba waayo xaggee u socotaa marka la yidhaha maba yaqaanba waxuu u socdo uu gudanayo qaar waxay ku aniga waxaa nebigan u socdaa ayuu ku leeyahay kuwo kale waxay ku leeyihin siyaaradii rasuulkaa jirtaan u socdaa ka hadli maayo aniga hadda yani ziyaarada rasuulka ma bana yani qabrigiisa in la booqdo ma banaan tahay mase ma banaana maaha inaan ka hadlayo taas laakiin adiga xaggee u socotaa meeshaa rabta sii mar haddaad doonto madiino ku hormar ama daba mar soo gadaal ka tag sidaada adiga qasadka safarkaagu waa maxay inaad soo gudato ruknun min arkaani alislaam waay inaad arkaantii islaamka rukni ka mida ka tagto oodanba ogeyn yani warna u haynin ayaan ka wadaa inaad ka tagto oo aad markaa yacni shay aan ka mid ahayn manaasigta xajka oo aan arkaantii iyo waajibaadkii iyo sunankii xajka aan ka mid ahayn laakiin sidiisa kale cibaado u ah oo waa maxay in nebiga masaajidkiisa la booqdo qabriga nebiga in la tagoo la salaamo assalaamu caleyka ya rasuul allahi la dhaho labadiisii saaxiib la salaamo abyacni quba lagu tukado lagu soo tukado masjid quba shuhadaa uxud la booqdo meeshii nebiga uu ku aasay sal l slam baqiic asxaabtii qabuuraha ay ku duugnaayeen la booqdo waa cibaado wax fiicanna waayo kuwaas ilaahayna loogu dhowaado laakiin ogow adiga safarka aada u socoto waxaa intaas aan sheegnay waxaa kaba weyn arkaanulislaamkii rukni ka mida ah, oo ah alxaju ilaa beyt illahi alxaraam markii ilaahay dhulkaas ku geeyo waxa aada u socotana ay xajkii ay yihiin ka faa'iideyso meelahaas muqadasaadkaa tag wuuna ka hadli doonaa sheekha qaabka madiine iyo habka madiine loo ziyaarada madiine habka loo tago iyo meelaha la tago iyo sida loo guto maaha inaan diideyno laakiin qofkii halkaanu ka baxay rukni min arkaani alislaam uu rabaa inuu guto warhaye xaggee u socotaa yaa layidhi markaasuu yihi nebigaan u socdaa ama qabriga rasuulkaan aniga u socdaa kacbadiina kacbadiiba ma yaqaanba ama wuxuu u maleeyaa kacbada maxay tahay marka la yidhaahdo rasuulkaa ku duuganaa qaar dhahayaan meeshii nebiga ku duugnaayey waa kuwo waxay may nebi ibraahimaa ku duugan meeshaas waxaasoo dhan marka waxay keeneen cibaadadiiba inaynan ansixin waayo cibaadada marka aad samaynayso adiga niyo iyo qasadaa lagaa rabaa waxaadan aqooninna ma u qasdi kartid arintaa walaalayaal ha layska soxo ha lagu dadaalo hana la fahamsanaado yaan dadka yacni diinta aqoonta uleh qaarkoodna dad nacbay nin nacbaysi iyo koox nacbaysi darteed yaynan arrintan dadka uga qarinin qaarkoodna marka dadka arrintan lagu baraarujiyaba waxay la soo boodayaan rasuulkaa la diiday soo ma aragtid madiine in la tagaa la diiday nebiga in la booqdaa la diiday ayay ku dhahayaan cid ma diidin taas ha noo dhihin adiga yani afkeenna intaad saarto ha ku hadlin afkeenna yani qofka afkiisa isaga in laga dhegeysto ku hadlo ayaa wanaagsan laakiin qofkan miskiinka ee caamada ee lagu kor dagaalamayo ee ninna uu leeyahay war xajkii waa ruknun min arkaani alislaam isagaad u socotaa isaga u qasid ninna uu leeyahay maya dhib male jahligaagaas ku joog sidaanaan ahaan jirnay saanaana kuu fiican uu dhahayo ma wanaagsana maanta adduunyadan dul taagannahay berina ilaahay hortiisa allihii cibaadaadkan jideeyaan ayaan istaag ayaan hor istaagaynaa marka dadka culimada ilaahay ha ka cabsadeen tacasubka iyo kooxaysiga iyaynan uga tegin diinta ilaahay subxaanahu watacaala ayb qodobkaa marka isaguna waa qodob aada iyo aada muhiim ah oo ah qodobka kalen ku daraya waxaa weeyaan maalka uu ku xajinayo waa inuu iska hubiyaa inuu xalaal yahay maal xalaala waa inuu ku xajiyo oo maal xaaraana uunan ilaahay ugu dhowaanin in allaha jamiilun yuxibu اljamaal ilaahay waa qurux badan yahay sifaadkiisu waa qurxan yihiin sifaad wanaagsan waay wanaaguuna jecel waxaan ujeedaa in allaha tacaala طayibu laa yaqbalu ilaa طayiban xadiidkii muslim min xadiidi abi hureyra ilaahay waa wanaagsan yahay xadiid kaloo iga dhex galay ilaahay waa wanaagsan yahay wax aan wanaagsanaynna ma aqbalo yani wax wanaagsan unbuu aqbalaya maalka marka aad ku xajinaysid ha noqda maal xalaal ah maal aad dad ka soo boolisay maal aad dad canshuur xoog uga qaaday iyagoo aan markaa yacni raalli ahayn haddana aad kusii dulmisay waxba aadan ugu qabanin ee maal aad qalin ku xadday iyo musuq maasuq maal aad dadka ka khiyaantay oo aad yacni beec xun oo qiyaana ku khiyaana ku jirta aad ku heshay waxaasoo dhan haddii aad samaysa cibaadadaada tamaro yeelan mayso ood ku xajisid waa inaad maalka iska saxdaa deyn haddii lagugu leeyahay deyntana waktigeeda uu joogo waa inaad deynta iska guddaa maaha inaad ku baxdo haddii ay doonto haba kalifta inaad marka xajka sanadkaa ka baaqato hadday deyntu dheer tahay oo waktigaas aan lagu haysaninna inaad ka dardaarantood qorto haddaad deynta waqtigeedu uu dheer yahay aana iska bixin karto nin shaqaysto aad tahay inaad qoraal samayso oo aad dardaaranto qofkiina aada wargeliso saana xajka ku tagto waa bannaan tahay ayb waxyaabahaas marka in qofka uu aada iyo aad uga fiirsado ayaa la rabaa kadib sheekhu wuxuu gelayaa xajka fadligiisa kadibna axkaamtii ayuu dib u gelayaa hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllahu wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih